بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيق الله وعن قبل الله بين آيات بقول لحدا يلح إلى آيات بقول يسديتا وسورة آل عمران أحد قضيوينك أحد دعي بان كل حفري allah wuxuu yidhi walamaa asaabatkum markuu idin asiibay musiibatun balaayo taasoo qad asabtum idinkuna aada geysateen oo asiibteen bimileyhaa labalaabkeed qultum miyaad tidhaahdeen annaa haada xaggee waxaanu nooga yimid qul waxaa tidhaa huwa min cindi anfusikum xaggiinu ka yimid idinkaa waxbiiyeyo dembi la yimid in allaha calaa kulli shayin qadiirun alla shay walba uu karaa wamaa asaabkum yowma altaqa ljamcaani labadii jamc markay kulmeen fa biidn illaahi wey waa ilaahay idankiisa ilaahay baa qadaray iyo xikmada ku jirta biidn illaahi iyo waliyaclama lmuminiina muminiinta inuu alla ogaado cilma duhuur inuu soo saaro ila hoos ahaan alla wuu ogyahay inuu soo saaro dadka uu tuso waliyaclama aladiina kuwiina inuu soo saaruu ogaado naafaquu munaafaqoobay waqiila lahum munaafiqiinta waxaa lagu yidhi tacaalow kaalaya qaatiluu dagaalama fii sabiilillaahi alla dartii u dagaalama aw idfacuu ama difaac gala oo dadka badiya haddaydaan jiidda hore dagaalka tegaynin xagga dambe dadka ku soo biira qaaluu waxay low naclamu qitaalan dagaal haddaan ognahay latabacnaaku waan idin raaci lahayn haddaan dagaal ognahay waan idin raaci marka maalintaa waxaa idin asiibay ilaahay idankiibay ahayd idaaradiisa iyo qudradiisa xigmadda kale ku jirta waxay ahayd allah muminiinta iyo munaafiqiinta inuu kala sooco oo kala saare ahay oo intuu sabab gunto ilan dadku sida inoo iman doontaa dadku qeybka ma ogaan karaan oo munaafiq iyo muminka ma kala garan karaan ilaah baa sabab samaynaya ay ku kala socdaan shay waliba oo alla xukumay sababuu ku socdaa wamaa asaabakum wixii idinku dhacay oo idin asiibay yowma altaqa aljamcaani maalinta labada jamaaca kulmeen fa biidni illaahi ilaahay qadarkiisii iraadadiisa weyn iyo xikmada kale ku jirta weliye calama lmuminiina muminiinta inuu soo saaro inuu alla ogaado cilma duhuur weye banaanka usoo saaro waliyaclama inuu soo saaro caddeeyuu ogaado ila wuu ogyahay hoosta wuu ka ogyahay inuu kor usoo saaro aladiina kuwa naafaquu munaafaqoobay maalintaa wixii dhacay bay munaafiqiintii iyo muminiintii ku kala baxeen markii cabdullaahi ibni salula uu saddex boqol la goos waqiila lahum waxaa lagu yidhi tacaalow kaalayaa la yidhi dagaalama war kaalay o dagaalama fii sabiilillaahi alla jidkiisa darti u dagaalama aw idfacuu ama difaaca oo dadka soo badiya haddaydaan jiidda hore tegayn qaaluu waxay dhaheen low naclamu haddaan ognahay qitaalan dagaal la tabacnaa kuwaan idin raaci lahayn waxoogaya ku jirto oo yani wax dagaali tabarta daran idinkaa raggaa iska celin kara way low naclamu qitaalan bay haddaan ognahay la tabacnaa kuwaan idin raaci lahayn hum nimankaa munaafiqiintiihi gaalnimada xaggeeda yomd maalintaa aqrabu kuwi u dhow minhum iyaga xaggooda liliimaani macnuhu waxa weeye laqbadu hadda way adag tahay gaalnimadii iyo iimaanka gaalnimaday maalintaa u dhawaaye marmarna iimaankay u dhawaadaan marmarna iimaanky u oo afkay ka ashahataanoo dadkay la tukadaan marmarna gaalnimo maalintaa iyada ah gaalnimadii iimaanka gaalnimada uga dhawaaheen hum iyagu lilkufri gaalnimada xaggeeda yowmaydin maalinta iyo aqrabu u dhawaayeen minhum iyaga xaggooda liliimaani ay u dhow yihiin iimaanka dhawiday u dhow yihiin gaalnimaday uga dhow yihiin yaquuluuna waxay dhihi biafwaahim afkooda waxay ka dhihi ma shay laysa aan fi qulubihim qalbigooda ku jirin koodan ka dhexin wallahu allana aclam wuu og yahay bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan allah baa ka warqaba afka waxay kala yihiin iyo waxay u qarsoon waa kala laba yaquluna yaquuluuna waxay dhihi biafwaahim afkooda waxay ka dhihin ma shay laysa fi qulubihim qalbigooda aan ku jirin wallahu alla wallahu allana aclam wuu og yahay ah, wallahu alla aclam wuu og yahay bimaa yaktumuuna waxay qarinayaan oo gaalnimada ah kuwa weeye kuwaasi qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahood la jinsiga ahoo la munaafiqa ah amay wada dhasheen waqacdu iyaguna way fadhiisteen low qaaluu maquulu qawlkii wakaa aladiina kuwa weeye munaafiqiintu qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahood ay isku jinsi yihiin amay wada dhasheen walxaal qacdu ay fadhiisteen iyagu dagaal ka fadhiisteen low adaacuna haddayna yeeli lahaayeen maa qutuluu lama laayeen waqacdudu waa jumlo xaaliyo ku dhex jirta low adaacunaada wey qaaluudaa hore maqul qowlkeedu waa qaaluu aladiina kuweyi qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaalahood waqacduu iyagu ay ka fadhiisteen dagaalkii ay ka fadhiisteen low adaacunaa haddayna yeeli lahaayeen oo nala tashan lahayn maa qutuluu lama laahin qul waxaad ku tidhaa baa lagu yidhi nabiga fadra'uu ka celiya can anfusikum naftiina almowta dhimashada ka celiya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo qoladaasi hadayna dagaalka gelin inaan la laayeen haddaad ku run sheegaysaan dee idinkuba mawdka iska celiya waayahay idinkuba mawdka iska celiya hadday runtiin tahay oo qoladaa joogi lahaayeen aan la laayeen dee idinkuba mawdka iska celiya miyay iska celin karaan qul waxaad ku tidhaahdaa fadra-uu ka celiya can anfusikum naftiina almowta dhimashada kuwaas hadday arintiina hadday yeeli lahayn haddayna dhinteen can idinkuba naftiina ka celiya in kuntum saadiqiin haddaad walaa taxsabanna ha u malaynina aladiina kuwa qutuluu la laayey fii sabiililaahi ilaahay darti loo laayay amwaatan dad dhintay ha u malaynina bal e axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku nool yihiin yursaquuna welibana waa lagu arsaaqi farixiina waxay ku faraxsan yihiin bimaa aataahum ullahu alla wuxuu siiyey oo min fadlihi fadligiisa raxmadiisa ah wayastabshiruuna waxay ku bishaaraysan biladina kuwii lam yalaquu aan weli soo haleelin bihim iyaga aan soo haleelin oo min khalfihim ka dambeeyey oo waxay leeyihiin alla walaalaheena dhiman doona inoo iman doona shahidiinta so waxaanu kama soo horeeyo oo maxay ugu bishaareen allah khawfun cabsi calayhim dushooda inayna ahayn walaa hum yaxzanuuna ayna murugoonayn waxay dadkii dhintay ee shahiidiinta ahaa waa laga yaabaa dee dad badan baa ka naxsan bil bilmatel jaabir bin cabdilaahi oo kale aabihii cabdilaahi bin camr bin xazam jaabir bin cabdilaahi buu nabigu ku arkay isagoo yarihii walbahaarsan war waa ku sidee buu yidhi aabbahay baa dhintay fara badan oo gabdha aha wuu ka tegey buu yihi oon dad kale lahayn wuu ka tegey buu yihi markaasaa aayaddanaa soo degayso oo war dadkii dhintay way nool yihiin ogaada marka subxaana wa tacaala sida nabigu inoo sheegay waay waxay shimbir cagaaran yaa ruuxdoodii la gelin gal loo samayn si ay raaxada u dareemaan markaasaa qanaadiil carshiga hooskiisa sursuran yay ku hoyanayaanoo halkaasay joogaan jannadana midhaheedii bay soo daaqayaan waana xaqiiqo wey markaasaa waxay leeyihiin waxay ku faraxsan yihiin walaalahooda iman doona waxa ka soo horeeyo ayay la yaaban yihiin marka waxaa ka soo horeeya laa khofan caleyhim walaa yaxzanuuna marka waxaa la yidhi allah baa yidhi maxaan idin yeelaa yukuudi ilay waxay dheen yaa allah intaadna noolayso haddana mar dambe hanala soo dile na noole markaasuu yihi waxaan xukumay naf dhimata inayna dib u noqonaynin wax kala sheega markaasayna dadkii naga dambeeyey fariintaa gaadhsiin allah fariintii waa kan inoo keenay marka subxaana wa tacaala fariintii shuhadadu ay alle ay soo fareen waa kan lainoo sheegay walaa taxsabanaha u malaynina shahiidku waa cajiib aladiina kuwii qutuluu la laayay fii sabiililaahi alla darti lagu laayay amwaatan dad dhintay ha u malaynina bal axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku nool yihiin yursaquuna walaa arsaaqi jannada midhaheeday ay cunayaan farxiina waxay ku faraxsan yihiin farxiinadu waa xaal xagga icraabta eh xaaladaan diidanahay bimaa ataahum llahu alla wuxuu siiyey oo min biladiina kuwii lam yalxaquu aan soo haleelin bihim iyaga oo weli soo gaarin oo min khalfihim iyaga gadaashood ahaa allaa khawfun cabsi caleyhim dushooda inuuna ahaan wax tegey wax soo socday ka cabsanayaan walahum yaxzanuuna muruun taata ku bishaar macnaha farxad bay la ilxun yihiinoo walaalaheenna soo dhiman deenoo shuhadadiihi inaan dhibaata ka soo horreynin bay ku faraxsan yihiin yastabshiruuna waxay ku bishaaraysan binicmatin nicmo min laa yudiicu haladaadin maayo ajra almu'miniina muminiinta ajrigeeda nicmo iyo fadli way isku dhadhow yihiin nicmadu waa wax fara badan ay bilmatal camalkoodii ku muteen fadliguna waa wax dheerihoo alla siinayo wey waa waxayna inagu xisaabi karayni shuhadada waxa alla siiyey lagama sheekayn karo nabiyullaahi maxamed baa loo sheegay oo lasoo bandhigay yastabshiruuna waxay ku bishaaraysan binicmatin nicmo oo min allahi alla xaggiisa ka hatay wa fadlin wa ana allaha allana laa yudiicu ma haladaadiyo ajra almuminiina muminiinta ajrigooda dhib kastoo muminiintu soo maraan allah ajrigooda wuubalatiri ilaahay kaa haladaadin maayo cabdullaahi bin mascuud ya arkay qole wardiyeysoo tirinaysa qolo tirinaysu arkay oo wardiyeysa markaasuu war ilaahay baa idin tirine idinku afka un ka wardiya bu allah baa idin tirin idinka haladaadinaynin waa cajiib wey ilaahay subxaan allahi mar markaa tidhahda wuu ku hayn walxamdulilahi markaa tidhana wuu ku hayn laa ilaha illa lah maxamed rasullahi markaa tidha allahuma salli calaa sayidina ilahay wuu ku kaydinaya aladiina kuwa weeye kuwa muminiinta ihi istajaabuu lilaahi alla ajiibay warasuuli rasuul alla ajiibay min bacdi ma dacmaa asaabahum intuu asiibay kadib alqarxu dhaawicii weynaa liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay oo dagaalka galay oo shahiidoobay dhaawacmay oo minmiyo ka mid ah wataqow cabsaday ajrun ajri cadiimun oo weyn aladiina kuwa weeye qaala lahumnaasu dadku in annaasa dadku qad jamacuu lakum way idiin kulmeen fakshawhum cabsada oo niman yahu baqa fazaadahum wuxuu u ziyaadiyey hadalkaasi iimaanan iimaan wa qaaluu waxay idhi xasbuna allah allah baa nagu filan wa nicmal wakiilu kula tala saarto wanaagsan wey laba qadiyaa meesha ku jirto markii qoladii wuxuu gaalada ahayd ay tageen oo meel sogaan buu meel socdaan buu abaa sufyaan baa wuxuu yidhi ma maxamedo inaan dabargoynin baan ka imanayna dad fara badan oo dhan ka laynay ma oo weli nool yaynu ka imanayna waxay soo noqdeen marka waanu soo duuli bay yidhaahdeen marka nin la yidhaahdo nucaym binu mascuud yuu soo faray oo wuxuu yidhi waanu idin dabargoynaynaa gamtaan idin joogsanayna u sheeg buu yidhi qoladaa sidaa ninkii wuu yimid sidii buu nabigu u sheegay markaasa nabigu ku dhawaaqay istajaabuu lilah waynu duulaynaa buni nimaan uxud dagaalkeeda ku jirina nama raacayo <clears throat> jaabir binu cabdilaahi yaa yuu nabigu u daaray wuxuu war caruur badan baa joogto aabbahaa dhalay ha tegin maye yaa rasuulallah wuu idnay markii dambe way baxeen marka markay baxeen yaa ilaahay cabsi nin la yidhaahdo macbad alkhusaaci oo markaa mushrig ahaa markii dambe muslim noqday tgey qoladiibuu u tegey isagoo qaylo dhaanaho marada lulay nabiguna wa baxeen ogow iyo iyagoo dee dhaawac badan la socda abu sufyaanna wuxuu leeyahay waan soo dabargoyn ninkaasaa ka hortegay wuxuu war kaylaan ninkii ninkii maxamed ahaa colkii ugu badnaa buu wataa weligay colkaasoo kale indhaha ma saarin dadkii ka hadho oo soo raacay waxaanan gabay baanan ka tiriyey buui colka ararkay ilaa shan lix bayd buu tiriyey oy ka tahay hashii anfushanaa baan ka yaabay gariirkooda inay iga diddo adu gabay saas gabaygaasaaban tiriyey buui warba loo sheeg baydhahin gabayga gabigaasaaban tiriyey bu markaasuu haddana wuxuu yidhi u maayo inaad ka horguuri kartaan fardihii hadda waynagu soo dhow yihiin abu sufyaan caguhu wax ka day marka <laughs> ah. wuxuu soo faray kal dambe iyo beder ha inoo ahaato yuu soo faray nabilahi maxamed iyo saxaabadii waxay tageen meel layidha xamraa asad xamraa asad bay tageen way soo noqdeen iyagoo nabad qaba marka duulimaad baana lagu tiray qisada kale waxay ahayd isajaabu oo dadku uu ku yidhi cabsada ee maalintii beder yuu abu sufyaan col fara badan yuu soo ururiyey niman la yidhaahdo reeree cabdiqays oo madiine kusoo socdoo safar yiro xaggee u socotaan markaasaa waxay yidhahdeen madiina waxay yidhaheen awrta waan idin haruunino sabiib baan idinka buuxine maxamed waxaad u sheegtaan col aada u tiro badani inuu meeshii joogo u sheega qoladii way u sheegeen nabigu col badan buu la baxay marka beder asuqra baa la yidhaha beder markay tageen yo abu sufyaan cabsado meeshii iman waaye marka suuqiya waxaa jira gabayaha waxaa loo yaqaano sanadkii sideed maalmood iyo la isugu yimaado oo ganacsi bandhig ah wey carwo suuqii bay nabigu intay tageen bay wax badan ka soo iibsadeen wixii bay aada uga faa'iideen waa nicmada lainoo sheegi doono labadaa qadaya meesha ku jirta waay alladiina kuwa weeye muminiinta ahi istajaabuu ajiibay lilaahi alla iyo min bacdi maa asaabahum lqarxu intuu dhaawacu asiibay kadib liladiina kuwii waxaa usugnaaday axsanuu samafalay oo minhum iyaga ka mida wataqow alla ka baqay ajrun ajr cadiimun oo weyn aladiina kuwa weeye kuwaasi qaala lahum naasu dadku uu ku yidhi ina naasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin kulmeen dad fara badan waxaa weeye waa nucaym binu mascuud fakshawhum cabsadoo niman yahu baqo oo meesha iskaga baxa fazaadahum hadalkii wuxuu u iimaanan iimaano wayba sii calool adeegeen oo ilaahay nasrigiisii yay ku kalsoonaadeen wa qaaluu wuxuu yidhi xasbuna allah allah baa nagu filan bayl wa nicma alwakiil markaa nabigu wuxuu yidhi xasbuna allah ibraahim baa yidhi markii xiina ulqiya fi nnaar xasbuna allah nabiyullaahi maxamedna xasbuna allah caaisha markii la aflagaadeeyey nin baa weydiiye wuxuu eh, xasbuna allah baan idhi bay tii fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allah way baxeen marka beder bay tageen beder waa la waayey ninka abu sufyaan ahaayo waa la argagixiyey waxay tageen marka meeshii gabayaha ahayd ganacsi badan bay ka soo heleen oo ka taajireen shilinkii laba shilin bay ka taajireen fanqalabudu waa sida fanqalabuu waxay la soo noqdeen binicmatin nicmo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay oo xoolo ah iyo wa oo dembi lam yamsasu ma taabanin suuun xumaan wax dhibootaa labadii goorba markii uxud ay ahayday ka daba tageen xamraaulasa tageen dhibaata ma taabanin markaan dambe ay beder tageenna dhib ma taabanin fanqalabuu waxay la soo noqdeen binicmati min allah xoolo badan bay heleen iyo wafadlin ajri fara badan lam yamsasu ma taabanin suuun xumaan watabacuu waxay raaceen ridwaanullaahi ilaahay raadi ahaanshihiisii yani wixii alla raalli ka ahabay raaceen markaasay soo guulaysteen wallaahu alla duu fadlin fadliku saaxiiba wey cadiiman oo weyn inamaa daalikum shayaan inamaa daalikum ninkaa argagixiyaha ihi oo warka xun idiin sheegay oo waa lidiin soo ururayda ashaydaanu shaydaan buu ahaa yukhawifu wuxuu ku cabsi gelin muminiinta awliyaah awliyadiisa yani biawliyaahi buu ku cabsi gelin ee falaa takhaafuuhum haka baqina wakhaafuuni ani iga baqa in kuntum muminiina muminiin haddaad tihin waa waxaasi afmishaar marka waa shaydaanka hadalkiisa yuuna baqdin idin gelinayna xaqa ku socdo oo nabiyullaahi u hogaansama oo idinkaa cid walba ka guulaysan wey inamaa daalikum ninka idin keenay warwaryadaa idin keenay oo yidhi abu sufyaan oo col xoog la wataa meesha jooga ashayaan wey waa nuaym bin mascuud iyo qoladii reer cabdiqays yukhawifu wuxuu ku cabsigelin awliyaahu biawliyaa'ihi awladiisa wuxuu ku cabsigelin awliyada de kuwii isaga la saaxiib ahaa yuu wax ku cabsigelin yukhawifu wliyaahu biwliyaahi yuu muminiinta ku cabsi gelin falaa takhaafuuhum ka cabsanina ina bakdiniyayna idin geli wakhaafuunii ani iga baqa in kuntum muminiina haddaad tihiin qofku markuu mumin yahay waa inuu alla ka baqo walaa yaxzunka yayna kumulugelinin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegaya fi lkufri gaalnimada maxaa yeelay inahum iyagu lan yaduru llaha alla waxba yeeli mahayaanoo dhibi maayaan shayna ku dhibi maayaan yuriidullahu alla wuxuu doonayaa alaa yajcala lahum inuuna u samayn xada nasiib fi laakhirati aakhiro walahum waxaa usugnaaday cadaabun cadiima nabiyullaahi maxamed aada buu u danaynayay dadku inay muslim noqdaan marka munaafiqiintan gaalnimada kusii ordaysa iyo dadkan la keli layahay yuu nabigu ka murugooday murugtaa iska dhaaf baa layidhi waa allah xikmad kale ka watee nugtaa idha baa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat waa taasoo kale walaa yaxzunka nabigaa laleeyahay hadanayni gaalnimadaa ay jecel yihiin hadanayni dantaada qabso walaa yaxzunka yayna ku murugelinin aladiina kuwii yusaaricuuna ku degdegay fi lkufri gaalnimada inahum iyagu lan yadurullaha alla waxba yeeli mahayaan alla waxbama yeeli mahayaan marka laleeyahay adigana waxba ku yeeli mahayaan lam yadurullaha alla ku dhibi maayaan shayna ku dhibi maayaan dhibaatada iyo gaalnimada ay gelayaan yuriidu llahu allah baa wuxuu doonayaa anlaa yajcala inuuna u yeelin u ahaysiinin u samaynin lahum iyaga xadan wax nasiib iyo dheefa fi laakhirati aakhiro walahum weliba waxaa u sugnaaday intaa u dheer cadaabun cadiimu weyn ina aladiina kuwa istarawul kufda gaalnimada ku iibsaday oo ku badashay biliimaani iimaan lan yaduru llaha alla kuma dhibayaan shay-an shayna walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim way ku iibsadeen waxaa loo leeyahay iimaankii ay fursadu heleen yaa milkigooda oo kale way iimaankii fursad bay u heleen iyo ducaadiiba iyo qur-aankii jooga markaasay gaalnimo dhaafsadeen ina aladiina kuwa istarawul kufra gaalnimada ku badashay ku iibsaday biliimaani iimaan lan yaduru llaha alla ku dhibi mahayaan shay-an walahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab aliimun oo kulul walaa yaxsabana yayna u malaynin kuwa kafaru gaaloobay anamaa numlii lahum inaanu koranayno oon cimriga u dheeraynayno khayrun khayr inuu yahay lianfusihim naftooda macnaha sidaasi haddii cidaabta la yidhaha waxaa weeye anna imlaana macnuhu saasuu noqon maadaama sariya haddii la ciaabo laakin macnaha sidan aan usoo qaadanayna walaa yaxsabana yayna u malaynin aladiina kuwii kafaru gaaloobay annamaa numlii lahum korashada aan koranaynen dibdhigna cumrigooda khayrun inuu u khayr badan yahay lianfusihim naftooda inamaa numli waan koranay waa u kaadena lahum iyaga liyasdaaduu inay ziyaadsadaan isman dembi walow maxaa u aday cadaabu muhiim qoladan waxaa weeye waxay in badan leeyihiin haddaanu dee ah, nabigu xaq yahay haddaan anagu xumaan ku taagannahay muxuu ilaahay noogu nicmeeyey maanu baaba'no sidii ummadihii horeba u baabi'i jireen markaasuu alla wuxuu leeyahay dayntaa la daaye loo yarkaadiyey inay khayr u taha umalayn dembiguma usii badan dembiguma usii badan marka waxaa la yidhi dadka muminiinta ah iyo dadka gaalada ah mid walba muminiintana cumrigooda in hadday dhintaan khayr baa ka horeeya kuwanina cumriga dheerarkiisu wuu uxun yahayo waxa weeye ciqaabun bay sii badsanayaan wey laakiin nabiyullahi maxamed wuxuu leeyahay muminiinta qofkii cumri dheer alla siiyo haduu awal khayr qabayna khayrkiinbuu sii badsan oo mumina haddii kalena wuu toobo keeni marka cimriga dheer muminiinta wuu fiican yahay walaa yaxsabana yayna u malayni aladiina kuwa kafaru gaaloobay anamaa numlii lahum inaanu koranayno u kaadinayno cimrigooda khayrun inuu u khayr badan yahay lianfusihim naftooda inamaa numlii waanu usugnay waan koranay waan dib dhignay lahum iyaga liyasdaaduu inay ziyaadsadaan iman yani ismi bay siyaasanaya ilaahay kama danle inay ismi siyaasadaan laamta laamucaaqibaa layidha korashadii iyo suguddii alla dib dhigay liyasdaaduu isman dembi bay kororsadeen walahum waxau ahaaday cadaabun cadaab muhiinun oo dulli ah eh, dulleeya maa kaana allaahu alle ma aha liyadara muminiina muminiinta inuu ka tago calaa maa shay antum idinku caleyhi dushiisa aad tihiin xataa yamiiza alkhabiisa ilaa uu kaxun ka sooco min aayibi ka wanaagsan wamaa kaana allaahu alle ma aha liyudlicakum kii idin muujiya idin daalacsiiya cala alhaybi walaakina allaha alle subxaanahu watacaala yajtabi wuu doortaa min rasuuli rusushiisa man yashaau qofkuu doono dadka muminiinta ah iyo gaalada hadda calaa maa antum calayhi antum taas waxay ku dhihin gaalka iyo muslimka munaafiqiinta iyo muslimiinta sidan hadda aad isugu dhex jirtaan oydaan u kala socnayn ilaahay idinku dayn maayo muminiintana kaas waa munaafiq kaas waa munaafiq kaas waa munaafiq la dhihi maayo laakiin allah qofkuu doortuu nabi ka dhigiyo kaasaa qaybka og wey oo la daalacsiin wey kaasaa kala sheegi karee marka ilaahay asbaab buu samaynaya lagu kala socmo laakiin idinka qaybka idin daalacsiin maayo munaafiqiintu intaasaa munaafiqiina idin dhihi maayo wamaa kaana allahu alle ma aha liyadara muminiina muminiinta ku kaga tegi oo ku dayn calaa maa shay antum idinku ka xun inuu ka sooco min aayibi ka wanaagsan oo muminka ah wamaa kaana allahu alle ma aha liyudlacakum kii idiin muujin idin daalacsiin cala alkaybi eybka oo kala munaafiqa ogaada kana waa mumin ogaada indandhehi maayo walaakin allaha alla yajtabi wuu dooran mirsuli rusushiisa man yataa qofkuu doono oo kaasaa qeybka uu alla tusinaya fa aaminuu rumeeya bilaahi alla rumeeya wa rusulihi rusushiisa rumeeya markii qofku ilaahay doonuu nabi ka dhig kaasaa qeyb kala daalacsiin laakiin idinka ma laydin daalacsiinayo wain tuminuu haddaad rumaysaan muminiin noqotaan mafcuulkiibaa go-an waa caam watattaquu rabbakum rabbigiin ka baqdaan falakum waxaa idiin suganaaday ajrun ajri cadiimun oo weyn ajri weyn baad helaysaa ajri weyn baad helaysaa allahu akbar walaa yaxsabanna iyayna u malayn aladiina kuwa yabkhaluuna la bakhaylaya bimaa aataahum allahu alla wuxuu siiye min fadlihi risqigiisa ah huwa bakhaylnimadaasi khayran khayr lahum inay u tahay yaanay u malayn bal huwa bakhaylnimadu sharan shar bay lahum iyaga u tahay sayudawaquuna waxaa luqunta loo gelin maa bakiluu bihi waxay la bakhileen baa luqunta loo suray yowma alqiyaama waxa sidanu ka dhici karto sadaqada tadawaca ma waa waajibka waxyaabaha jihaadka lagu bixin lahaa waxyaabaha zakada oo kale qofkii la bakayla qiyaamaha luqunta loo sodhi wixii oo caqaaba yaa luqunta qiyaamaha loo sodhi una qaadi karayn yaqiyaamilmatal dhulka oo kale hal qofkii dulmiya toddoba iyo goor iyadoo la laablaabay yaa dusha loo sodhayaa dhulka oo kale dadka dariska ah dadka guryaha isku agleh dadkaasoo kale zakaduna waa sidaasoo kale qiyaamaha waxaa la yidhi inta sidaa loo seexiyo qofka zakadiidka ah oo lo hadday tahay lo ama geel ama ai iyadoo cidiyaheedii wadata yaa sidaa loo dulmarin hadda naftu ka bixi ta u dambaysa markay dhaaftaa lagu soo celin haddana saasaa loo ciqaabay hadday lacag iyo tahayna inta la kululeeyo yaa la saari naftuna ka bixi ilaa qudradiisa walaa yaxsabana yayna u malayni kuwa yabkhaluuna la bakayla bimaa aataahum alla wuxuu siiyey oo min fadlihi risqigiisa huwa bakhaylnimadu khayran khayr inuu tahay lahum iyaga bal huwa bakhaylnimadu sharun shar bay lahum iyaga u tahay sayudawquuna waxaan qunta loo gelin maa bakhiluu bihi waxay la bakhayleen yowma alqiyaamati yomkiisa walilaahi alla waxaa u sugnaaday miraasu samaawaati samada dhaxalkeeda allah iska leh allahun baa u soo hari doono oo cidi lama leh walardi ardada dhaxalkeeda wallaahu allana bimaa tacmaluuna <coughs> waxaad camal aayaddu waxay tilmaamaysaa waxaan xoolaheeda haysataan ilaahay baa idinka dhaxliya intuu gacanta idinku jiro sadaqay soo bixiy wy bixin weydaan allon bay ku wareegi weyn allihii markii horeba isiiyey walilaahi alla waxaa usugnaaday midhaasu samaawaati samada dhaxalkeeda waalardi ardada dhaxalkeeda allah baa iska leh markii kulli khalqigoo dhan uu dhammaado wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun ka og wey wallahu subxana